ayaan u qaybiyey qismin ilaa qismin qayb ayaan u qaybiyey qismigaasoo muttafaqin laysku waafaqay calayhi calaa binaa'ihi qismigaas la binayntiisa qismin ilaa qismin qayb ayaan u qaybiyey qismigaasoo muttafaqin laysku waafaqay calayhi calaa binaa'ihi binihiisa qismiga laysku waafaqay wa huwa qismigaasu haa ulaa'i weeye fa ina jamiica alcarabi carab dhammaanteed yaqsiruuna waa hoos dhigaan aakhirahu haa-ulaahi aakhirkiisa fii jamiici alaxwaali xaalayaalka dhammaantood ayay hoos dhigaan shiiqa wuxuu leeyahay mabniyun calal aan laba qaybood ka dhigay qismi laysku waafaqsan yahay binihiisa iyo qismi aan laysku waafaqsanayn qismiga laysku waafaqsan yahay waa haa-ulaa'i kasraa lagu bineeyaa carab oo dhanna way isku waafaqsanta uma qasamtu waan qaybiyey almabniya kii la bineeyey cala alkasri kasre lagu bineeyey ilaa qismayni laba qaybood ayaan u qaybiyey qismin ilaa qismin qayb ayaan u qaybiyey qismigaasoo mutafaqin laysku waafaqsan yahay calayhi qismiga korkiisa calayhi qismigu u laabana waxaana loola jeedaa calayhi calaa binaa'ihi wa huwa qismiga laysku waafaqsan yahay bilihiisa haa-ulaa'i haa-ulaa'i weeye maxaa yeelay fa-du waa tacliil xugun la sheego fa laga dabamariyo fa ina jamiica alcarabi carab dhammaantood yagsiruuna waa hoos dhigaan aakhirahu aakhira haa-ulaa'i haa-ulaa'i aakirkiisa waa hoos dhigaan fii jamiici alaxwaali xaalayaalka dhammaantood ayay hoos dhigaan fii jamiici alaxwaali ka dhamid maanaha fii xaalati rafci fii xaalati nasbi fii xaalati ljari ka dhammaantood saasaa loola jeedaa wa qismin wa ilaa qismin qismi ayaan u qismigaasoo mukhtalafin laysku khilaafsan yahay fiihi ay fii binaa'ihi qismi binihiisa laysku khilaafsan yahay wa huwa qismigaasu xadaami iyo waqadaami weeye iyo wa naxwuhumaa xadaami iyo qadaami wixii lamid ah ayaga keligood ma ahane waa ayaga iyo wixii lamid ah wa qismin wa ilaa qismin qayb ayaan u qaybiyey qismigaasoo muktalafin laysku khilaafsan yahay fiihi qismiga dhexdiisa ay fiihi fii binaa'ihi wa huwa qismigaasu xadaami iyo waqataami iyo wa naxwumaa wix lamida weeye oo min alaclaami min baqiyati alaclaami calamyaalka inta ka hartay ah, ah aclaamtii almu'anafati oo la dhadigeeyey aclaamta alaatiyati oo ku imaanayda calaa wasni facaali facaali wasnigeeda iyo wa qismin waa ilaa qismin qismigan u qaybiyey qismigaasoo mukhtalafin laysku khilaafsan yahay fiihi fii binaa'ihi qismiga la binayntiisa wa huwa qismiga laysku khilaafsan yahay xadaami iyo wa weeye iyo wa naxwuhumaa labadooda wixii lamid ah oo min alaclaami min baqiyati alaclaami calamyaalka inta ka hartay ah inta waa bayaaniye aclaamtii almu'anafati la dhadigeeyey aclaam haddii la yidhi waxaan dhadig waxaan calam ahayna baxay oo facaali ku imaanaya sida salaam oo kaleeto iyo wixii lamid ah aclaamtii almu'anafati la dhadigeeyey waxaa baxay wixii aan dhadigaahayna mudakar ah aclaamta alaatiyata imaanayda calaa wasni facaali facaali wasnigeeda ku imaanayda waxaa baxay wixii wasni kale ku yimaad wixii calam muanafa oo wasni kale ku yimid haddii mabli maaha in calamnimo waa shardi ee salaam oo kaleeto iyo kalaam oo kaleeto ayaa baxeen waxaa kaloo shardi muanaf inay yihiin oo mudakara baxay inay ku yimaadaan calaa wasni facaaliya la raba ee wasni kale hadday ku yimaadaan la binayn marka qismigaas waa mukhtalaf Hmm. iyo wamsi mukhtalafin waqismin mukhtalafin fiihi waqismin mukhtalafin fiihi wahuwa xadaami iyo waqadaami weeye iyo waamsi weeye ah. wa qismin qismi qismi oo mukhtalafin fiihi laisku khilaafsan yahay wahuwa qismiga xadaami iyo waqadaami wey naxwi ma min alaclaami iyo waamsi weeye ka xadaami iyo qadaami daasay ku cadfanta waa goorma marka laysku khilaafsan amsi idaa aradta haddaad ula jeeddo aa laysku khilaafsan yahay de idaa waqtigiiaa laysku khilaafsan yahay aradta aad ula jeedo bihi bilamsi alyowma maalin alladii maalinka qabla yowmika maalinkaaga hortiisa ku sugnaaday maalinka aad joogto maalinka ula hor ka horreeyo gaarka ilaa amsi mararna waxaa loo isticmaalaa maalinka soo tegey marna waxaa loo isticmaalaa maalin mucayan oo ah maalinkan hadda aad ku sugan tahay maalinkii ka horreeyey markaas way marka laisku haystaa ah, marka laysku haystaa maahan marka loola jeedo maalin u tegey ah, mutlaqul amsi maahan waa marka loola jeedo yoomkan hadda aada joogto yoomkii ka horreeyey ah, markaas way marka laisku khilaafsan yahay idaa waqtigiyaa laisku khilaafsan yahay eradta aada ula jeedo bihi amsi alyawma maalin alladii maalinka qabla yawmika maalinkaaga hortiisa ku sugnaaday faama baabu xadaami xadaami baabkeeda iyo wa naxwihi xadaami wixii lamida baabkooda fa ahlulxijaazi reer xijaaz yabnuuna waa bineeyaan hu baabkaas calal kasri kasre ayay ku bineeyaan mutlaqan kala qaad la-aan xaal uu yahay baabkaasu fayaquuluuna waxay leeyihiin jaa-adnii xadaamhi xadaamiya ii timid wara'aytu xadaamhi xadaamiyaan arkay wa marartu bixadaami xadaamiyaan soo maray fa amaa baabu xadaami wa naxwihi xadaami iyo wix lamida baabkooda maxaa loola jeeda baabka min alaclaami almu'anafati alaatiyati calaa wasni facaaliya loola jeeda waa midka hadda soo ogaatay baab lxadaami waxaa loola jeedaa min alaclaami almu'anafati alaatiyati calaa wasni facaali a loola baab xadaami saasaa waa wax alla wixii aclaam ah oo muanaf ah oo ku imaana calaa wasni facaali saasaa loola jeeda baa amsi kuma jirto iyadu kuma jirto faamaa baabu xadaami xadaami baabkeeda iyo naxwi wixii lamid ah min alaclaami almu'anafati alaatiyati calaa wasni facaali aada leeda ah, naxwiga waxaa loola jeedaa wax alla wixii aclaam ah mu'anaf ah ku yimaada calaa wasni facaali intaasaa loola jeedaa waama baabu xadaami xadaami baabkeeda iyo wanaxwi wixii lamid ah min alaclaami almu'anafati alaatiyati calaa wasni facaalibe faaahlulxijaazi waa laysu khilaafaye faaahlulxijaazi reer xijaaz yabnuuna waa bineeyaan hu baabkaas yabnuuna waa bineeyaan hu baabu xadaami baabu xadaami waa bineeyaan cala alkasri kasrayna ku bineeyaan muطlaqan kala qaad la-aan xaal uu yahay baabu xagaamida kaad ka xalayday yabnuunahu aa baabka u laabayday damiirkaasaad ka xalayn macrifada oo baabka u laabanaya muطlaqan kala qaad la-aan xaal uu yahay ay kasra ku bineeyaan saaxiblxaalkaaga in la fahmaa laazim wey wuxuu la jeedaa muطlaqan wuxuu la jeedaa waxaa kuu sheegay maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi sawaaءun akaana aakhiru aladi calaa hadi raacan kalamhilati waxaa isku mid ah mutlaqanta waxaa loola jeedaa sawaaun akaana aakhirulismi raacan am lam yakun raacan waxaa loola jeedaa ra-w ha u dambayd ama yay u dambayn ah. ra-w ha u dambaydo ama yay u dambaynin u ku yidhi maxamed muxidiin cabdilxamiid waxaa loola jeeda uu ku yidhi mutlaqan sawaaun akaana aakhirulismi isimka aakhirkiisu ha ahaado aladi alaa zin calaa hadihi zina raacan oo kale ra oo kale ha ahaado kalamhilati sida mihaalada allatii dakaraha mualif uu sheegay wa milu wabaari oo kale ismun liqabiilatin weeye qabiilatin wa dafaari oo kale ismun libaldatin waa magaalo magaceed wa nawaari ismun limra'atin waa islaantii ismun limra'ati farasdaq ashaaci farasdaqii shaacirka ahaa xaaskiisii wey magaceeda am lam yakun aakhiruhu raa'an ama yaan ra-o u dambayn milu xazaami oo kaleeto islaan magaceed weeye qadaami oo kale islaan magaceed wa raqaashi asmaau nisaai weyn ku yidhi wa milu sajaaxi oo kaleeto waa ismun lilkadaaba allatii idacat nubuwa gabadhii nabiyadaan ahay dhihi jirtay wa sakaabi oo kaleeto waa ismu fanasi marka waa isku mid ama ra-w ha u dambaydo ama yay u dambaynin ayagu kalama qaadaane kasray ku bineeyaan fayaquuluuna waxay leeyihiin xijaasiyiintu jaaadnii xadaami xadaamiya ii timid wara'aytu xadaami xadaamiyaan arkay wamarartu bixadaami xadaamiyaan soo maray wacalaa daalika kasrahaas dhe marka wacalaa daalika kasrahaas korkiisa uu qowlu shaaciri ku sugnaaday wacalaa daalika kasrahaasuu ku sugnaaday korkiisa qowlu shaaciri calaa daalika khabar wacalaa daalika kasraha korkiisu ku sugnaaday qowlu shaacir shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi shaacirku falowla lmusxijaatu min allayaali lama taraka alqata diba almanaami idaa qaalad xadaami fasadiquuha faina qowla maa qaalad xadaami wuxuu yidhi falowla lmusxijaatu kuwa wax argagixiya oo min allayaali habeenyaalka ahaaday mawjuudaatun kuwa jira inay yihiin haddii lala yahay lamaa taraka alqadaa fiinku kama tageen dhiiba almanaami hurdada macaankeeda idaa qaalad xadaami xadaami hadday tidhaahdo qowlan hadal hadday sheegto fasadiquuhaa u rumeeya maxaa yeelay fa ina alqowla almuctada bihi qowlka la tirsadee qabsashada galaa maladii kiiyu ahaaday qaalad xadaami ay tidhi falowla lmuscijaatu kuwa wax argagixiya oo mina layaali habeenyaalkii ahaaday mawjuudaatun kuwa jira inay yihiin haddii lala yahay hadda lamala-a oo kuwaasaa jira oo sababtaas ayaa fiinku la seexa waayey ee lamaa taraka alqadaa fiinku kama tageen ama dhabadku kama tageen ama gelowku kama tageen waa shimbir shimbir xoogaa tukaha weyn Ah. oo waxa weyaan caloosha madow mhm. oo waxa weeyaan markii dagaal meel ka socday dhawaaqda ama si kale jug ay u dhacdo habeenkii oo kale waxa weyan haddii dagaal meel ka socdo ma seexan ma seexanayo waa qayliyi iyo maalinkii oo dhan ah, haddii meel dagaal fog adigma maqlayi aaday u dhega badanta haddaad ma maqasho madfac weyn meel ka dhacana waaba xaqiiqa waa dhawaaqa ah, dad adigu ma maqlaydo daayir waa kaasii dhega badanta mhm habeenka bishu shan iyo tobanka tahayna waa dhawaaqda ama dagaal hajir ama yuu jirin habeenka bishu shan iyo tobanka tahayna iska dhawaaqdaaba habeenkaas hmm, waa lagu yaqaan oday aduu tiradu kaa qaldinaad ayadadba ka ogaane marka dhabad waa u aqaano saddex magac kaliyan u aqaano dhabad iyo fiin iyo gelow saddexdaas le u aqaananen hmm, fiin waa u aqaan gelowna waa u aqaan dhabadna waa u aqaan hmm, marka waa noocaas falowla lmuscijaatu waa habeenkii adoo iska dheelmanaya baadiyaha markaad iska socoto habeenkii ay hortaada ka haaday sida madsa camal u duule ha waa laga naxa dadka waa ka naxida hadda kahor ninaaba la yidhi weligaa ma naxdo weliga ma naxin anu maba naxo anugu markaasa li oo miyaan dhabadu agtaada ka kicin weligaa su yidhi taas miyaad la yidhaha naxdinu yidhi beerkaa dilaaxa la yidhaha taas waa ka weyntaa beerkaa dilaaca la yidhahda waa dhimashaad ku sigee kuyi marka saaad adiga iskaga socotay bug agtaada ka leeda taasi hawada ku dheg adoo habeenka iska dheelmana taas ma magacyadooda xaa la yihahda saddexaas adugu hayda hay yaa kale maga kale uhaya ya finka labada kale ad hayda hay khalaas magac afraad waxaya noo keen waayahay falowlaa almuscijaatu kuwa wax argagaxiya lowlaa xarfu imtinaac liwujuuda la yidhaahdaa marka khabarkiiya waajib u xadfan afartii meelood oo khabarka waajibka lagu xadfi jira watay ka mid aheed falowla almuscijaatu kuwa wax argagaxiya oo minalayaali habeenyaalka ah macnaha fi layaal habeenyaalka ku sugana loola jeedaa mawjuudaatun kuwa jira inay yihiin haddii lala yahay hadda lamala oo kuwaasaa jira saasay waxa weeyaan dhabadku la seexo haddeer ee haddii kuwaas lala-yahay oysan jirin kuwa wax argagixiyaa lamaa tarakal alqadaa dhabadku kama tageen diibal manaami hudada macaankeeda iyo wanaaggeeda kama tageenoo iska seexala laakiin hadda waa ka tegayo muscijaadkaasaa jira saasuu uga tegey idaa qaalad xadaami xadaami haday tiraahdo qawlan waa mafcuulu bihigiyaa la xadfo maquul qowlkiiya hadday hadal tiraahdo xadaami waa shaacirka xaaskiisii shaacirka gabaygan ku gabyaya xaaskiisii weeye waa zarqaalyamaama waxay yidhahdeen saddex maalmood intii loo socday wax ka arki jiro markaas inta xagga fiiriday ay tiri meesha ha laga tago cadow waa soo socda saddex maalmood meel loo socdo uuna ka soo socdaa ee meesha ha laga tago qaar ay yidhahdeen waa iska islaan hadashay warkeed macno ma lehe iska daniis iska seexdeen qaarna waa qaxeen qoladiioo meeshii joogta inta cadowga u yimid uu gabawaray macnaa waa baaba'shay khalaas markaasu mahmaah ka sameeyey oo yidhi idaa qaalad xadaani hadday tirahdo qowlan hadal fasadiquu ha u rumeeya macnaa waxaad ka rumaysto waxaad tirahdaan alla idin runa sheegayda sidaba been ma sheegto wey maxaa yeelay wuxuu yidhi waa tacliilina sababta loogu rumaynayo fiiri waa tacliilka maxaa yeelay fa ina alqowla hadal almuctada bihi hadalka la tirsado hadal qof walba waa yidhahdaa laakiin qowlka la tirsado ee tirsiga gala ee biyo kama dhibcaanka ah meladii kii weeye qaalad ay tihi xadaani taas unbuu noqda hadal kadib beytkan mahmaahay ka dhigteen marka ah, mahmaaha laga dhigto fanniga markaas la maraayo qofka tusaalaha loogu soo qaato oo qoontiisa a ah, marka masalada laysku khilaafay la niqaasho qownkiisa qofka doonayo inuu rajaxo aa yidhahda hadde hebelaaba yidhi idaa qaalad xadaami fasadiquha marka ah, maalan tusaale oo kale siiba weyaye masaladu waa naxw isaga isagiiyo nin kala isku haysta markaasaa laleeyahay hadda xaad ka warsan marba haddii siiba wehi yidhi idaa qaalad xadaami fasadiquuha ah. masale cilmulxadiidaa laysku haystaa xaafid ibn xajaraana ka hadlay ah. marka mutaahiriintii ka dambe waxay leeyihiin hadda ka leedahay idaa qaalad xadaami fasadiquuha ah, marba hadday xadaamid tiri u rumeeyey mar haddii ibnu xajar ka hadlay haad ka warsan adiga inta kale mhm. marka tusaale iyo mahmaah a loogu soo qaata kadib ay iska noqday daydka qaybtiisaas labadaas mm-hmm. labada bayd baydka dambaan rabaa qaybtiis dambe baydka dambe fadakara shaacirku waa sheegay haa xadaani fi lbeyti beytka dhexdiisuu ku sheegay maratayni laba maruu ku sheegay nasculkhaafi baa lagu nasbiyey maratayni fi maratayni laba maruu ku sheegay fadakara haa waa sheegay shaacirku fi lbeyti beytka dhexdiisuu ku sheegay maratayni fi maratayni laba maruuna ku sheegay maqsuuratan xaal ay tahay midii loo hoos dhigayuu sheegay ha daad ka xaalaynaya maqsuuratan xaal ay tahay midii la hoos dhigayuu sheegay maca annahaa xadaamidii faacilun faacil inay tahay la jirkeedana la hoos dhigo kasrada maqsuura ism mafcuulka ku tacaluji macdan maqsuuratan xaal ay tahay midii la hoos dhigayuu sheegay maca annahaa xadaamidii faacilun faacil inay tahay la jirkeedana lahoos dhigay ayadiioo faacila aan lahoos dhigay taas marka maxay kutusayda inay mabni tahay ah, maxay ayadiioo faacilaha lahoos dhigay ah, hadday isim mucraba oo munsarifa tahay waa la godi lahaa iyadoo tanwiinsan hadday tahay isim mucraba oo maalansarifana waa la godi lahaa tanwiintaa laga day lahaa labadii midna lama yeeline waxa weeyaan waa lahoos dhigay khalaas mabni inay tahay kasra lagu binay waa cadda marka waftaraqad waxaa kala tagtay banuu tamiimin reer bani tamiim firqatayni xaal ay yihiin laba firqay kala tageen fa bacduhum banuu tamiim gobolkood yucribu waa ciraaba daalika baabulxadaami kullahu dhammaantiis bidami dabmuuku ciraaba rafcan waqta rafcin rafcada waqtigeeda wa bilfatxi fatxuuku ciraaba nasban waqta nasbin kordhinka wajaran waqta jarin hoos dhiga waqtigiisa banu tamim ayagu waa kala tageen waa qaybsameen sidii reer xijaaz hal wado islama marin waa qaybsameen oo qolaa waxay yidhaahdeen waa isin maa laa yansarif sideeda baabkan baabilxadaami ah waa maa laa yansarif qola saasay yidhahdeen waa maa laa yansarif xaalatu rafcadama la saara xaalatu nasbo iyo xaalatljarna fatxa la saara waftaraqad way kala tagtay banuu tamiimin banuu tamiim way kala tageen firqatayni laba firqo xaal ay yihiin ay kala tageen fa bacduhum banuu tamiim gobolkood yucribu waa raaba huwa bacdigaasu dalika baabu xadaamin dhe baabka xadaamin kullahu dhammaantiis kullahu wuxuu u leeyahay macnaha sawaaun kaana aakhiruhu raa'an am lam yakun bidami damu raaba rafcan waqta rafcin waxaa lagu nasbinaa darfu zamaannimo aa lagu nasbinaa oo waxaa la leeyahay rafcan waqta rafci ah, waqta rafcin ahe darfu zamaannimo ku nasbisnaa markaasaa la xadfay mudaafkii mudaafileygiya booskii la joojiyey asagaa lagu nasbiyey marka ah, ee asalku wuxuu ahaa waqta rafcin u ahaa taas waa dariiqu dariiqada kale toan sida sajaaciga inaad u exraabato oo aad tiraahdo waa baabu waxa weyan xaalo rafcan marfuucan xaal u yahay ila master xaalo dhaca tiradiiu ka batay ah, master xaalo dhaca tiradiiu ka batay qiyaas bayuu noqoni tiradiiu ka batay marka waxay leedaha rafcan marfuucan xaalo u yahay baab ayaa leeda oo waxa weeyaan xaalo alxrama ayaa la exraabaya xaalo wa binfatxi fatxa ayuu exraaba bacdigaasu nasban waqta nasbin wajaran waqta jarin oo la dariiqa kuugu nasban mansuuban xaal uu yahay wajaran majruuran xaal uu yahay inaad tirada ood xaalo ka dhigato iyo inaad darafnimadaada ku wadato ood tirahda nasban waqta nasbin ayuu iraaba mhm, fadxo fadxa iyo iraaba yucribooda laga xaalayna waxa wey mafcuulkeeda yucribu waa iraaba dalika baabulxadaamida rafcan marfuucan xaala u yahay baabkaas ayuu iraaba wa bilfatxi fadxa ayuu nasban mansuuban xaaluu yahay mm, mid la nasbiyey wajaran majhuuran xaaluu yahay fayaquulu bacdigaas wuxuu leeyahy fa bacdum soo lama dhihin fayaquulu bacdigaas reer banu tamiim wuxuu leeyahay jaaadnii xadaamu xadaami a ah ii timid wa ra'aytu xadaama xadaamo ayaan arkay uu leeyahay wa marartu bixadaama xadaamaan soo maray uu leeyahy malansarf cadiyu ka dhiga bilfatxi yuuna bilfatxi uu ku leeyahay wa akharuhum banuu tamiim agarkooda taasoo qayb yaray ahaayeene yafsilu waa kaa saaraa bayna maladii kii kaana aakiru aakhirkiisa raa-an ra u ahaaday wadalika mithaalkii kawabaari oo kale weeye wa akharuhum banuu tamiim agarkooda inta ugu badan kuwaas ma badnayn qayb yaray ahaayeen wa akharuhum banuu tamiim inta ugu badan yafsilu waa kala saaraa bayna maladii kii kaana aakhiruhu aakhirkiisa raacan ra u ahaaday wadaalika mihaalkii ka wadaari oo kale weeye wa huwa wadaarigu ismun waa magac isminkoo liqabiilatin qabiila usugnaada qabiila la yidhaha wadaari iyo wa xadaari xadaari wa huwa xadaarigu ismun waa ism ismkoo likowkabin xidig u iyo wa safaari wa huwa safaariguna ismun waa magac magacaasoo limaa-in biyo usugnaaday hadhihina ceel usugnaaday ah, waa min idlaaqi alxaali wa iraadat lmaxali hmm, xaaligiyaa la cabiray waa majaaskii mursalka ahaa majaaskii mursalka ahaa wey min ilaaqi alxaali midkii meesha degay a la cabiray oo la ilaaqay wa iraadat lmaxali maxalkiyaana loo jeeda oo meeshii uu degay ah, meeshii uu degay ah, sajaaciga aa kuu dhigaya sajaaciga aa kuu dhigaya waa majaaz oo majaas mursal kuugu darima lakin ad waad garanaysa inu majaas mursalaya marday calaaqadii aysan ahayn tashbiih waa kuu adba marka waxaa leedahay waa majas mursal waa mid ilaaqi lxaali waxa weya kii meesha degay ala ilaaqay maxaana loola jeedaa maxalkii la degay oo ceelka waa ceel magaciis ceel magaciis wey marka waxaad leedahay waa ismu limaa-in waa ceel magaciis aad leedahay ee dhihi mayda ismun limaa waa biyo magacood dhihi mayda biyo magacood ee waceel magaciis aa la yidhaha safaari qaybahaas ra'da ay u dambaydo dhan mhm. qaybtaas ra'da u dambayd dhan fa yabnii waa binaynaa hi halkaad u celinayna maa kaana aakiruhu raacan aad u celinayna maa kaana aakhiruhu raacan aad u celinaa damiirka fa bacdiga waa binaynaa hi ay maa kaana aakhiruhu raacan wax alla wixii ra u dambayda cala kasru ku binaynaa kalxijaaziina xaal uu bacdigaasu la mid yahay yaa laga xaaleeyey kalxijaaziyiina xaala uu bacdigaasu la mid yahu kasra ku binayna fayabni faacilkii baa laga xaaleeyey fayabni bacdiga waa binaynaa hi maa kaana aakiruhu raaca waa binaynaa cala lkasriyuu ku binaynaa kalxijaaziyiina xaal ay la mid yihiinay ku binaynaayaan xijaasiyintii ku waafaqay waxay dhn horta ma noo kala qaaday yihahdeen ma ra-u u dambaynay mase ra-u uma dambayn hadday ra-u u dambaydo reer xijaasaan ku waafaqnay yidhah ayagaasaan waafaqnay wamaa shaygii laysa aakiruhu ra-an uusan ahaan wadalika mithaalkii ka xadaami iyo waqadaami oo kaleba weeye fa yucribu bacdigaas waa raaba hu maa laysa aakiruhu raacanad u celinay fayuxribuhu adkaad u celin maagaas ad u celin maa laysa aakhiruhu raacan aad u celina fayuxribu bacdigaas waa icraaba oo agarkii ah tamiimiyiinta hu maa laysa aakhiruhu raacan waxaan ra u dambayn icraaban maa isim icraabkiisu icraaba laa yansarifu aan sarfoomayn huwa isimku iyo wama ayuu u kala saaraa laysa aakiru raanuusan ahaan wadaalika tusaalihii ka xadaami oo kale weeye wa qadaami oo kale weeye fa yucribu agarka tamiyiintu waa icraaba hu ma laysa aakiruhu raaca wa alla waxaan raa u dambayno icraaba icraaba maa isimkii la icraabidiisa laa yansarif an sarfoomi wa amaa amsi amsi idaa arata haddaad ula jeedo bihi amsiga alyawma maalinka haddaad ula jeedo alladii maalinkii qabla yawmika maalinkaaga hortiisa ku sugnaaday fa ahlulxijaazi reer xijaaz yabnuuna waa binaynayaan hu amsi cala alkasri kasray ku binaynayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin madaa amsi shalay waa tegey wactakaftu amsi shalayaan itikaafay wamaa ra'aytu zayd ma arag mud amsi shalay laga soo bilaabo bilkasri kasray ku leeyihiin fi laxwaali xaalayaalkii la kasriyo axwaashii ahalaatat oo saddexda aheed reer xijaas ayagu isma khilaafin amsi marba haddii la joogo waxay yidhahdeen amsi shuruuday leedahay shuruudda hal miduu ka sheegay waa shan shardiya laakiin xaashiyada sajaaciga shantiiba kuu sheegtay hal shardi uu kuu sheego waa in maalin mucayana loola jeedo oo ah maantadan aad joogto maalinkii ka horreeyey maalin mucayana waa in loola jeedo waa hal shardi afar uu ka tegay xaashiyada fiiri fa yabnuuna cala alkasri ku binaynayaan bishuruudin ay kula binaynayaan khamsatin oo shan ah waqad nadamtuha anaa tixay yidhi shanti maahan inuu nin gabyaaya kaaga soo raray anigaa sajaaciya anaa tixay yidhi axmedaa tixay faqultu waxaan idhi yidhi bikhamsi shuruudin fadni amsi bikasra bikhamsi shuruudin shan shardi fadni ku binay amsin bikasratin kasra kula bini shan shardi amsi kasra ku bine shantii shardi dhegayso idaa maa khalaa idaa khalaa waa markuu ka marnaado min am min al al waa markuu ka marnaado ko walam yaku suqira walam yaku uusana ahaanin suqira mid la taskiiriyey suqira waa iska alifto idlaaq gabaygaa keenay soo laba shardi ma ahan wa haaliuhumaa labadaas shardi midka saddex ku noqona oo saddex ka dhiga wa haaliuhumaa labadii shardiyoo lasoo sheegay midka saddex ka dhiga oo saddexayna atacyiinu waa maalin gaara in loola jeedo waa midkii naloo soo sheegay soo saddex maaha ee faclamhu ogow ha shardigaas yaa fataashaabko ardaga wax baranayo la soco intaas beydkana lagugu buuxadna waa lagugu baraarujina dooda lagaaga kixina walaysa mudaafan mid la idaafeeyana waa inuusan ahayn shardi afraad soo maahan uma jamcan walaysa jamcan jamcna waysan ahayn jamco mukasaran la tagsiiriyey tagsiirna waynusan ahayn oon umuus la dhihin ah, marka shuruuddi waxay noqotay shan shardi koo al waa inaysan gelin waa inaan la taskiirin oo umays la dhihin waa inaan maalin gaara ah loola jeedo oo amsin min al umuus loola jeedin maalin maalmaha ka mid a ah maalmihii tegey koo mudaaf waynusan ahayn oon la idaafayn oo mudaafuley ka dambeyn waana inaan la tagsirin oo umuusa lagu tagsiiriyaahe waa inaan la dhihin shantaas shardi shantaa shardi haddii la helo waxaad ku binaynaydaa kasro kasraad ku binaynaydaa waa haddaad ku socoto calaa madhabi ijaaziyiin wa amaa amsi amsi idaa aradta hadaad ula jeedo bihi amsi alyawma maali alladii maalinka qabla yawmika maalinkaaga hortiisa kusugnaada halkaas shardigu ku sheega waa taxyiinka maalin gaar in loola jeedo faalulxijaazi reer xijaas yabnuuna waa bineeyaan hu amsi cala alkasri kasray ku bineeyaan fayaquuluuna waxay leeyihiin madaa amsi shalay waa tegay haye maanta waa faacil madaa amsi waa faacil kasrana saara waa mabni wactakaftu amsi shalayaan itikaafay darfu zamaanimo ku nasbisanta waana kasrisanta darfu zamaannimo ayay ku nasbisanta waa mafcuulu fiihi waana la kasriy wamaa ra'aytu zayd ma arag mudcamsi shalay laga soo bilaabo sideeda kasrada ugu binaysanta maxaa yeele kuwii ka horreeyey maadaama kasradu saarneed maahan hadda kasradaan saarano kasrat lixraab ma aha waa kasrat lbinaa bilkasri ay ku leeyihiin fa yaquuluuna ku tacaluji fi laxwaali xaalayaalkiina la kasriyo kasrada ku tacaluji axwaashii athalathati oo saddexda aheed ala shaacir wuxuu yidhi manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa duluuquhaa min xaydu laa tumsi wa duluuquhaa xamraa'a saafiyatan wa guruubuhaa safraa'a kalwarsi alyowma aclamu maa yajii'u bihi wa madaa bifasli qadaa'ihi amsi wuxuu yidhi manaca albaqaa'a baaqi ahaansho iyo adduun in la joogo waxaa diiday taqalubu shamsi qoraxda gadgadoonkeeda iyo wa duluuquhaa qoraxda soo dhalashadeeda min xayu meel ay ka soo dhalaneen laa tumsi aysan ku galabaysanayn iyo wa qoraxda soo dhalashadeeda xamraa xaal ay tahay tii gaduudan ay soo dhalanaydo saafiyatan xaal ay tahay midii saafiyana ay soo dhalanaydo ama waxaa tira saafiyatan xamradaas oo gaduudkaasoo saafiyatan oo saafi ah labadaasaa kuugu banaan exraabe iyo wa qoraxda dhicideeda baaqi ahaansha diiday safraa jaallaxaal ay tahay ay dhacaydo jaallahaasoo kalwarsi warsi zacfaraan la mid ah alyowma maanta aclamu waxaan ogahay ma ladii kii yajiu imaanaaya bihi ay fiihi maalinka dhexdiisa imaanaa wamadaa waa tegay amsi bifasli qadaa'ihi maca qadaa'ihi qadihiisa la jirkiisuu tegay qadaha al faasili ee wax kala goynaayo manaca albaqaa'a baaqi ahaansho waxaa diiday taqalubu shamsi qoraxda gadgadoonkeeda qoraxdaas gadgadoomayda aa diiday adduunya in lagu baaqi noqdo iyo wa duluucuhaa qoraxda soo dhalashadeeda min xayu meel ay ka soo dhalaneen laa tumsi aysan ku galabaysayn meesha ay saaka ka soo dhalatay galabta ma joogta dhinaca kaley jirtaa iyo wa duluucuhaa qoraxda soo dhalashadeeda xamraaa xaalo ay tahay mid gaduuda ay soo dhalanaydo saafiyatan xaal ay tahay mid saafiya ay soo dhalanayda xaala kale xaala mutaraadifaa amase ka xamra xamraada xamrahaasoo saafiyatan oo saafi ay soo dhalaneen iyo wa qurubuhaa qoraxda dhiciddeeda ayaa baaqi ahaan shadiiday safraa xaal ay jaallo tahay ay dhacaydo kalwarsi xaal ay sacfaraan lamid tahay ay dhacaydo xaala mutaraadifa ka dhigo ama ka sifee safraha safrahaasoo kalwarsi sacfaraan la mid ah alyawma maanta aclamu waa ogahay maladii kii yajiu u imaanaaya bihi ay fiihi maalinka dhexdiisa maalinka maanta wax imaana waa ogahy maxaa lianani mushaahid aniga waa ujeeda marka maanta waxa dhacaa waa arka ila waa dhex taaganahaye wamadaa amsi shalay waa bifasli qadaa'ihi maca qadaa'ihi qadihiisa la jirkiisuu tegey qallaha alfaasili ay ilqaadici wax kala goynaayo waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha faslidu waa sifa mawsuufkiina waxaa qada asalku wuxuu ahaa biqadaa'ihi maca qadaa'ihi xukunkiisa la jirkiisa xukunka alfasli ayilfaasili ee wax kala faslina oo kala saara oo qaadic oo wax kala amsi waa faacil waana la hoos dhigay kasraa lagu binaynaa marka qoladan waxay leeyihiin waxa weeyaan waa mabni ah, reer xijaas waxay leeyihiin waa mabni amsi maxay iyadoo faacilaha la kasriye inuu mabniya taasaa kutusi kasraana lagu binaynaa fa amsi amsi fi lbeyti beytka dhexdiisa xaal uu ahaaday faacilun faacil weeye faacilkaasoo limadaa u sugnaaday wa huwa amsigiina maqsuurun waa mid la hoos dhigay kamaa tara saad arkeeda midhaad laada soo uma jeedid amsi inay tahay waana faacil khalaas wey mabniun calkasbidhe marka fa amsi amsi fi lbeyti beytka gabaygan dhexdiisa xaal u ahaaday faacilun faacil weeye faacilkaasoo limadda u sugnaaday wa huwa amsiguna maqsuurun waa mid la hoos dhigay kamaa taraa sidaad arkaydo reer xijaas halkaasay ka bixiyeen waftaraqad way kala tagtay banuu tamiimin reer tamiim firqatayni laba kooxood xaal ay yihiinay kala tageen laba u qaybsameen iyagu caadadoodi fa minhum banuu tamiim uu kamid ahaaday man gabal acraba icraabay hu amsi bidamati dama ku icraabay rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa wa bilfadxati fadxa ku icraabay mutlaqan kala qaadlaan xaal uu yahay ah, mutlaqan waa maxay sawaan kaana mansuuban ow majhuuran ha maalinsarifu ka dhiga qaabka maalinsharifu ka dhiga maalinsarif ayuu ka dhigay waftaraqad way kala tagtay banuu tamiimin banuu tamiim waa kala tageen labay u qaybsameen firqatayni laba kooxood xaale ay yihiin ay kala tageen fa minhum banuu tamiim uu ka mid ahaaday man gabal acraba icraabay hu lafdigaas oo amsi ah bidamati damana ku icraabay rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa wa bilfatxati fatxa ku icraabay mutlaqan kala qaad la-aan xaal uu fatxuhu yahay sawan fi xaalati nasbi aw fi xaalati ljari ama xaalatu nasbi ha joogo ama xaalatu jar ha joogo fadxada ka xaale faqaala wuxuu yidhi bacdigaas oo haddaan bacdiga laga laga fahmo ma bacdigan soo sheegna fa minhum soo mintum tabciidiyo maahayn kaasaa bacdiga ku jira faqaala bacdigaas wuxuu yidhi madaa amsu shalay waa tegey wactakaftu waan wamaa ra'aytuhu ninkii ma anan arag mud amsa shay laga soo bilaabo bilfatxi ayuu ku yidhi bilfatxi ayuu ku yidhi marka fiiri mada amsu xaalatu rafco waa faacil waa goti bidami ayuu ku yidhi fiiri wactakaftu amsa shalayaan itikaafay waa mafcuulu fiihi xaalatuna soo jooga fatxad iyo sacad maalin sarfu ka dhigay tanwiintii baa ka daa wamaa ra'aytu zayd ma arag mud amsa shalay laga soo bilaabo isagoo xaalatuljar joogu fara saara wamansarifu ka dhig bilfatxi ku yidhi qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi ra-aytu cajaban mid amsa cajaa-isa mila sacaali khamsa yaakulna maa fii raxyihina hamsa laa taraka allaahu lahuna dirisa walaa laqiina dahra ilaa tacasa laqad ra-aytu cajaban yaabaan arkay mid amsa fii amsa maanta waa khilaaftay mud dariiqadeedii awal mudxaan ku niqiin haddii ay zaman maadiya gasho inay noqoto bimacnaa min alibtidaa'iya hadday gasho daraf xaadirana bimacnaa fii maantayse jaacigu saas mahan ley raabka fiidan muddan waa bimacnaa fi u mud maanta waa bimacnaa fi oo ma ahan ilaa shalayan isha ku hayey maaha ninku hal maru arka waxa uu la yaabaya waktiguna shalayu ah ilaa shalayaan yaabkan arkay maaha warku ee shalayaan yaab arkay wa marka shalay dhexdeed bimacnaa fi weeye maanta sajaa'iday kugu taalla laqad ra-aytu wallaahi qad xaqiiqeen ra-aytu waxaan arkay cajaban yaab mid amsa fii amsa shalayaan arkay ha shalay dhexdeedaan arkay ka bedelo cajaa-isa ha cajabanta ka bedelo cajaa-isa islaamo gaboobay aan arkay cajaa-is waa jamcu cajuus cajuus ceeb maahan carabiga soomaaliga waa ceeb waxyaalaa la kale soomaaliga ceebay u tahay qaldan yihiin cajuus waa islaan da-gaartay ee ceeb ma ahan iyo caymin waa islaan gabowday aa la yidhaha cajuus ama cajuuzatunna qaar ay yidhahdaan carabta laakin cajuuzun oon ta lahayn ay yidhahdaan ayadan islaamta da-da aa la yidhahdaa cajuuzun hal xataa loo gelina odhisan mudo karlaan ah, ninka duqa lamana cajuus lama yidhahdo islaan gabowdaa la ah, yidhahda cajuus shaykaa la yidhah odaga duqoobay laqad ra-aytu wallaahi qad xaqiiqe ra-aytu waxaan arkay cajaban ya aan arka mid amsa fi amsa shalayaan arkay dhexdeeda ka bedelo cajaa-isa islaama duqaahan arkay islaama gadoodoo duqaahan arkay cajaa-istaasoo mithla sacaali suxaraaljinni oo kala sixroolayaalka jinkaad moodaa ah. sacaali waa jamcu siclaatin siclaadkana laba macnaa lagu fasiraa saaxirat ljin jinka gabadh jinniyadda ah oo sixroolaha ah waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahdaa inaasu shayaaiin shayaadiinta kuwooda dhadigana waa la yidhahda ah, labadaas waa la yidhahda waa jamcu siclaati ah, siclaadkana laba macnaa lagu fasiraa saaxibat ljin ah, saaxibat ljini jinka gabadhiisa sixroolaha jinku sidan sooma oo maaratay oo insiga uu sixroolayaal raga u leeyahay iyo kuwa dumara ay jinkuna waxay leeyihiin rag sixroolayaal iyo dumar sixroolayaal ah gabadha saaxirada oo jinka waxaa la ihahdaa siclaab waxaa kaloo siclaab la yidhaahdaa inaafu shayaadiin shayaadiinta ku wada dhegdiga oo waxay carabta waxay sheegi jireen waxay jireen waxaa jira waxa la yidhaahdo quul oo meelaha laba degaanka ay joogaan habeenkii dadka wadada ka lumiya ayagaa ku sheekeeya wax la arkay mana markaa kuwooda raggaa guulaa la yidhaahdaa kuwooda dumarkaana siclaabaa la yidhahdaa kuwooda raggaa guula la yidhahdaa guul marka uul iyo afku dable iyo soomaalidu afku dable iyaguna sheegay habeenkii meel cidlaad oo iska dheelmanayo oo waxay dhahdaan daf shidana bika mana ahan banu aadan yahay hawaajin halayn wadada kaa lumiy ha waa dadka sheekadooda waxaan anagu il ku aragnay ma marka carabtu saasay u sheegi jirtay waxay dhihi jirtay uulaa la yidhahdaa kuwooda ragga kuwooda dumarkaana siclaadaa la yidhahdaa siclaad aa la yidhahdaa meelahaas cidladan wax jooga la maad habeenkii socoto abika dab yar arkeen sheekeen waa sheegi jiray soo uma jeedid marka waxaasoo kaleeta arkayda oo markaad aragto dadaad mooda waa ku leexay khalaas wadaduu kaa lumina waa kuu dhamaan marka siclaa sacaalida waa saas waa shayaadiinta oo oo kuwooda dhadiga amase waa sixroolayaalka jinka aada leeda wuxuu yihi wallah qad xaqiiqe ra-aytu cajaban ya aan arkay mud amsa fi amsa shalay dhexdeedaan arkay cajaa-iza islaamo gaboobay aan arkay cajaa-istaasoo mithla sacaali suxaraa uljinni oo kalea cajaa-istaasoo khamsan shan ah cajuusooyinkaasoo ya-kulna cunaaya maladii kii fii raxlihina guryahooda ku sugan wixii guryaha u yiilay cunaayaan hamsan aklan cunitaan cunitaankaasoo hamsan luusluus ah hamsiga waxa la yhaha codka qarsoon aklan cunitaanay cunayaan cunitaankaasoo hamsan luusluus ah ha waa mid qarsoon saanqaadka qarsoon codadka qarsoona la yidhahda hamsi falaa tasmacu ilaa hamsa wax aan saanqaad ahayn maqlimaydo hamsigu marka waa codka qarsoon marka hoose ilaa ilka male waa duqooben marka waa luusluus oo waa waa ilaa ilkan ku calaliyaan male oo qarjajab qarjab ka sii maayaan islaama gaboobey marka hoose u luusluusaya markaasuu yihi laa taraka la wuxuu ku maagay maahan anuu ay ka haysteen waa u habaaray un wuxuu yihi laa taraka laa ilaahay ugama tago lahuna dumarkaas dirsan hal gows cad ilaahay gows uma reebu leey ku haystaa ilaah garanay ma naqan walaa laqiina dahre zamankana kalama kulmaan ilaa tacsan halaag maahan intay nool yihiin maalin kasta halaag allah ku salidi ilkahana ilaa ka rig marka wax unbay isku haystaa markaasuu yihi islaamahaasoo yaakulna cunayeen maladii kii fii raxlihina guryahooda ku sugan hamsan aklan cunitaan cunitaankaasoo hamsan luusluus ah laa taraka allaahu lahunna ilaahay ugama tago dirsan gows walaa laqiina dahri zamankana kalama kulmaan ilaa tacsan halaag maahan marka beydka hore horta macno ahaan macnihiisaan wax yar oo uu sajaa'id baraarujin ayaa jirto muhiim ma aha in adduun lagu baaqi noqdo qoraxda gedgadoonkeedaa diiday waa caadadii carbeed oo zamanka in loo tiiriyo dhacdooyinka waana caqiido faasida Ah, siladaas waa muhim sajaacigana ku taalo waa muhiim waxa wey cidda waxdisho ama wax noolayda waa allah ma ahan habeenkii maalinku siday kuu dulmarayeen iska bolole ma ahan hayla qofaan iska yara iska dhimaa soomaadan arag mid hala dhashaa maanta dhima habeen iyo maalin ba maarag isagu ah, marka habeen iyo maalin socodkood dad ma dile waxa weeyaan qadar ilaahay ugu talagalay wey mhm. marka taas macnaheedu waa saa beytkan baydkan wuxuu ka waxaa laga daliishanaa nud amsa a ku taalo nud amsa soo ma jeedid nud amsa ayadiioo amsadii xaraf jeer galay ayaa fadxa la saaray marka waxay leeyihiin reer banu tamim qayb ka mid uhu amsadan hadda saaran waa fadxo kasro ka naa-iba waana sarif ismi saasay leeyihin saasay u daliishanayeen fadxadaanu kasray naa-ib ka tahay isimkan amsa ah waa maa laa yansarif saasay u wataan ayagu saasay u wataan wa minhum banu tamiimuu ka mid ahaaday man gabal acraba icraabay hu amsa hu amsidi bidamati dama ku icraabay rafcan wakta rafci oo wadanaahu amsigii bineeyey calal kasri kasxaa ku bineeyey nasban wakta nasbin wajaran wakta jer qayb kaleeto oo banu tamiim ka mid a sheikhu dhihi jiray haadaa jumhuuruhum waa mucdamkooda weliba reer banu tamiim mucdamkooda jumhuurtooda weeye jumhuurtooda weeyu dhihi jiray sheikhu waxa weeyaan way qaybinayaan xaaladaha xaalatu rafca waxay leeyihiin waa mucrab damaana la saara xaalatu nasbiya xaalatu jarna waa mabniyun cala alkasr oo reer xijaasay ku waafaqayo marka waa xaalad waa wax la yaab in kelimo keligeeda fiiri ah. xaaladda ay raab ahaan ugu soo aado rafcana la yidhaha waa mucrab xaaladda jar iyo waxaway nasbe ay joogtana la yidhaahdo waa mabni dariiqadaasay mareen wa minhum banu tamiimu ka mid ahaaday man gabal acraba icraabay hu amsi bidamati dama ku icraabay rafcan waqta rafcin oo wabanaa bineey hu amsigii cala alkasri kasre ku bineeyey nasban waqta nasbin wa jaran waqta jari wazacama zajaajiyu zajaaji wuxuu ku andacooday zacmi badanaba hadalka marka laga cabiro haalibka waa madiyat lkadib sidaan qawaacidkii kusoo sheegnay madiyat lkadib wey way jirtaa mararka gobol oo zacama bimacnaa qaala ay ku timaado axaadiistan way ku timaada mararka gobol weliba laakiin haalib ma aha haalib ma aha sidaas sida haalibka maaha zacama mar haddii la yidhaahdo waa durid hadalka la dacminayo hadalkaa la daxninaya bushi wey wazacama azajaajiyu zajaaj abu isxaaq azajaaj wuxuu ku andaxooday ana min alcarabi carab inuu ka mid yahay man gobol yabni binayna amsi cala alfatxi fatxa ku binayna qaar waa mabni leh laakiin waa mabniin cala alfatxi leey qaarna waxay leeyihin mabni waa tah oo sida reer xijaaj sheegeen waa sax inay mabni tahay laakiin mabniin cala alkasri maahane waa mabniin cala alfatxi ku jiriy carabna kuma jira wax waxa lagu haystaba waa inuu carab kasoo naqlinaaba carabuma qabtalele waxaanaad sheegay wazacma zajaajiyu abu isxaaqu zajaaji wuxuu ku endaxooday ana min alcarabi carab inuu kamid yahay man qabal yabni binayna amsi cala alfatxi fatxa ku binayna wa anshada wuxuu u shicir daliiliyey calayhi calaa zacmihi andaxooshadiisaas qowlahu shaacirka qowlkiisa haddaan soo akrinay mud amsa fi amsa mud amsadaas oo beydka hore ku jirtay taas usoo shicirgeli jiray laqad ra-aytu ajaban mud amsa taas u shicirgeli jiray mud amsa mud amsa maamed maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi xataa qoraalkan sawaab maaha qoraalkan maxaa sawaaba in loo qoro amsa waa in ya loo qoro ala kitaabkan aqirkiisa ay noogu imaan doontaa alifta alifta mar hadday ziyaado tahay saddex xaraf ka siyaado ya loo qora madba haday saddex xaraf ka siiya saddex saddex xaraf hadday ka siyaado oo xarafka afraad noqoto ama kan shanaad ama kan lixaad iyo a la yskaga qoraa marka la qoraa hadday saddex xaraf tahayna meeshay ka soo gadoontaa la fiiriya meeshay ka soo gadoontay aa la fiiriya ma ya ka soo gadoontay ma waaway ka soo gadoontay waa la fiiriya hadday ya ka soo gadoontay ya loo qora hadii kana alifa loo qora hadday saddex xaraf tahay laakiin mar haddaysan kelmaddu ha madaa mada mada hadda marka in la qora maxaa loo qora ya loo qora maxaa yeelay yamdi fiiri ya-i ka timid markay marka saddex arab tahay hadday ya ka soo gadoontay ya loo qoraa hadday kaletay wow ka soo gadoontayna la laskaga qoraa laakin haddii saddex xaraf kelmadu kaba badato ya alifkeeda wax kaleba looma qoran ya laskaga qora ta kan akrisa ku bara qasri kugu ima waay marka amsaa saas in loo qora mahaynayo wahuwa halkaad celin zacmigii abu isxaaq azajaaj celhe wahuwa zacmigii wahamun qalad weeye wahmun hadhihin wahamun haada fadxasa ah, ilaa wahmun iyo wahamun shaqa iskuma lehe halkaan maanta ku kala baro fiiri sajaaciga xaashiyada fiirso wahamun bifatxi lhaai ah, wahamun bifatxi lhaai dabdi saasaa la yihahdaa masdaru wahima waa qaldamay wey ka halida waa qaldamay wasnan wa macnanay la mid tahay haliday la mid tahay wasnan wa macna waa qaldamay wey ama waama alwahmu biiskaani lhaa haada in la reebo fa masdaru wahamtu fi shayi shaygan ismoodsiiyey wa waana bilfatxi bilfatxi waay min baabi wacadda ay ku timaadeen ah, marka shaqa iskuma wahama macnaheedu waa ismoodsiiyey wa shayaad rabta inaad ku dhawacdo markaasaad si kale carabka kaga dhacay ah. fiiri shay aad rabtay idaa sabaqa ila alqalbi wa anta turiidu hayra soo ma jeedin shaygaasaad rabtay markaasaa wax kale qalbiga kaaga dhacay waa ismoodsiisaa la ihahdaa laakiin hadday facilo ka timaado halido oo kale tahay wahime masjarkeeduna uu fadxayo waham yahay waa qaldamay wey ah. waa qaldamay wey wahu wahuwa wahamun qalad weeye wsawaabu saxda ma ladii kii weeye qadamnahu aan soo hormarinay oo min annahu amsiga mucraban ku lexraaba inuu yahay mucrabkaasoo kayru munsarifin aan munsarif ahayn laakiin yuu sidaanu sawaab ka agyi sawaab waxay ka ag tahay cinda bacdi bani tamiim ah, ah, banu tamiimka bacdi kamida agtooda ayuu ka yahay sawaab ee eh, reer xijaaz agtooda kama aha sawaab markaasuu yihi wasawaabu saxda ma ladii kii weeye qadamnahu aan soo hormarinay oo min anahu ansi mucrabun ku lexraaba inuu yahay ah mucrabkaasoo kayru munsarifin an sarfoomeyn wa zacama bacduhum gabalkood wuxuu ku antaxooday ana amsa amsa amsa sidee loo qoraa ye wax qalab ana ah, amsa amsa fil beyti beytka dhexdiisa xaala uu ahaaday ficlun ficl inuu yahay ficilko maadin oo maadi ah wa faacilu faacilkiisiina mustatirun mid asturan uu yahay wa taqdiiru soo qadariduna mud amsalmasaau galabku markuu galabaystay wey ah, mud amsa mud amsalmasaau galabku markuu galabaystay saas qaaraysa iga andacooden wa iska zacni macno male almabni cala alfat walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmadniyi kii la bineeye la sheegidiisa cala alkasri kasra lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almadniya kii la bineeyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey wamaaltuhu mabnigaas waa miaaliyey biaxada cashara wa akhwaatihi axada cashara iyo akhwaatiisaan ku miaaliyey walamaa faragtu markaan faaruq noqday oo aan ka soo jeestoon dhameeyey min dikri lmadniyi kii la bineeyey la sheegidiisa cala alkasri kasre lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya kii la bineeyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey oo muxuu u waxaan soo ogaana iyada waa garanay kasrada wax loogu hormariyey a kasrada loo hormariyey abcad lxarakaati can اlcraab waqrabuhaa ilaa asli binaa'iha hal midoo soo xifdiye lama hayo allo wal waay walamaa faraqtu markaan faaruq noqday min dikri lmabniyi kii la bineeye la sheegidiisa cala alkasri kasrada lagu bineeyey dakartu waxaan sheegay almabniya kii la bineeyey cala alfatxi fatxa lagu bineeyey maxaa loogu xijiyey liannaha akhafu lxarakaat isaga xarakaadka ugu fudud ah. isaga xarakaadka ugu fudud saasaa loogu xijiyey wmaltuhu waan miaaliyey maltu kaad celina damiirka waxaad u celinaya almabniy cala lfatxi wmaltuhu wa aan miaaliyey kii fadxada lagu bineeyey baxada cashara axada casharaan ku miaaliyey iyo wa aqawaatihi axada cashara walaaliyaalkiis axada cashara walaaliyaalkiis yaa waayo waxa weeyaan alaaata cashar ilaa tiscata cashar maxaa laga mulxaqaati lmuhanaa ayay ka mid tahay waa laga booda iyado marka marka itnaa cashare la joogo ama itnaata cashar juska hore waa mucrab juska dambe kaliha mabniya ah, juska hore itnaa ama itnataa ah waa mucrab isagu ka bood marka inta kale waay inta kale waay wamahaltuhu eh, dakartu waan sheegay almabniya kii la bineeyey cala alfatxi lagu bineeyey wamahaltuhu waa mihaal iska cadfo tafsiir wa cadfu tafsiir laa yakuunu ilaa bilwaaw waa cadfu tafsiir ilaa sheegidda iyo miaalintu isku mida u ehaagay mogta marka wa iska cadfu tafsiir wamahaltuhu waan miaalay wa cadfu tafsiir laa yakunu ilaa bilwaw wamahaltuhu waan miaaliyey almabniya bilfatxi almabniya cala alfatxi waan miaaliyey biaxada casharan ku miaaliyey wakhwaatihi biaxada cashara ayaan ku miaaliyey su-aal adag yaa ka jawaabaya cabdullaahi hmm. aa laga rabaa cabdullaahi iska fiiri kitaab ya cabdal ma fi ma hayda kitaabka soo ma haydi kitaabka fiiri kitaabka wa masaltu waa misaaliyey biaxadda cashara cashara inay kor dhigantay ma ujeedaa cashara ma kor dhigna ya wa akhawaati ha hoos dhigay ayaday ku cadfan tahay maana isku macduufka macduuf caleyhi waa isku raacaan icraabteed ya hay-addahay adigu ma ila socotaa ma ila socotid adigu hay-an cabdiraxmaan axad casharada maaba kasrisan mabni weeye maxalkay looga ayaa ka jaran oo xaaska u dariishatay inay jaran tahay hoos dhigan ha xarfujaraa ku jira bi baxadda sooma jeedan baada axadda cashara ha fiirin xarakada meesha weliga xaraka qof fiiriya ma fahmo naxwo ha fiirinina xarakada ee caamilka fiiriya khalaas shayga muhiimka waa caamilka xaraka tuur ayada waxaad fiiridaa caamil iyo macmuul iyo camal saddexdaas fiiri oo idhaar u laabo marka saddexdaasaa naxwo ka bilowda ajruumi markaan joognaan dhihi jirnay war saddexdaas ila fahm caamil macmuul camal bis ajrumiga qofka halkaasa looga bilaaba alkalaam markaad tirahda saddexdaas ila fahna la yidhaha war saddexdaas ila soco markaad baabul ixraab gaarto baabul ixraab markaad maraydo war saddexdaas ila fahan caamil macmuul camal saddexdaas inuu kula fahmaa rabo hadhow xarakada kale inuusan fiiri xarakadan shaqal qaldana lagu qori karaa waxay waxy mabni noqon karta waxyaalo badan iska noqon xikaayay noqon kartaa naqliyay noqon karta wax badan iska noqon kartaa xaraka hadal loo barayo naxwa haddii xarakada la fiiraayo wamarartu waan soo maray baxada casha waxaa tidhahdaa wamasaltu waan miaaliyey dheh almabniy cala alfatxi baxadda cashara axadda cashara ayaan ku mihaaliyey iyo waa khawaati walayaalkeed taquulu waxaa leedahay jaa-anii waxaa ii yimid oo soo gaaray axadda cashara rajulan waa tamyiis rajulanta koob iyo toban nin ay soo gaareen wa ra-aytu waxaan arkay axadda cashara rajulan min rajulin oo nin wa marartu waxaan soo maray baxadda cashara rajulan min rajulin oo nin bifatxi lkalimatayni ad bifatxi lkelimatayn labada kelimo oo waxa weeyaan cashara iyo juska cadadka ka horeeya labadaas kelimo la kordhigideedaad ku leedahay dhe jaari majruur aan tacaluqsanayn daraf aan tacaluqsanayn xaalo aan saaxibilxaalkeeda la oqoon waa iska sheekayn wa dii kale wax nuxur iyo macnaha meesha ma yaalin bifatxi lkelimatayni labada kelimo la kordhigidoodaad ku leedahay dhe fi laxwaali la fadxiyo dhe masderka ku tacalluji fi laxwaali xaalayaalkii la fadxiyo axwaasha asale saddexda saddexda xaalaha loola jeeda xaalat rafci xaalat nasbi xaalat ljar saddexda xaala saasaa loola jeeda ila kelimadkan aabka saddex xaala ay ku leedahay wakadaa wataqulu waxaad leedahay fii akhawaatihi axadda cashara walaalayaalkiis qawlan qowl aad ku leedahay qawlko kadaka almadkuuri kaas lasoo sheegay lamida wax alla waxa aqwaadiisa qowlkaasoo kale ad ku leedahay labada jusba fatxad saare Ah, labada jusba fadxad saare fadxad saare soo ma jeedin su-aalaha waxbaad ku leedihiin soo lama socotaan da iyo cabdalle iyo waxa weyan lo ku jiri dambe waa dhamaantay waa soo korteen waaya wa taquulu waxaad leedahay fii akhawaatihi axadda cashara walaalayaalkiis axadda cashara ad mala socotaa akhawaadiisu yaa waa axadda cashara ilaa saas wey waa la socota wa taquulu waxaad leedahay fii akhawaatihi axadda cashara walaalayaalkiisa qawlan soo qadaro kadaada sifatun limasderin maxduufin waayo ha sifatun limasderin maxduufin taquulu waxaad leedahay wa taquulu waa wawda qaado wa taquulu waxaad leedahay fii akhawaatihi axadda cashara walaalayaalkiisa qawlan qowl aad leedahay qowlko kada mila daa qowlkii lasoo sheegay lamid ah oo ah dhammaantood mabniin calaa fatxi jusnayni waxa le alaaata cashara arbacata cashara hamsata cashara sitata cashara sabcata cashara tamaaniyata cashara tiscata cashara labada jusba fatxaad ku binayne saas weeya in la tnay cashara kasoo reeb waa kana in la tnay iyo itnaytay casharana waa isku mid midna waa mudakar midna waa mucanaf itnay cashara mudakara loo isticmaalaa itnatay casharana mu'anatha loo isticmaalaa ina itnay cashara itnay cashara maahane fa ina alkelimata kelimada kelimada aluulaa ee horayda itnay iyo cashara soo maahan itnay waay marka midda horayda itnayda waa fa ina alkelimata kelimada kelimada alulaa ee horayda minhu halkaad ka keeni minhu min itnay cashara xaal ay kamid tahay itnay cashara iswaata ka xaale faina alkelimata kelimada kelimada alula ee horayda minhu min inay cashara xaala ay ka mid tahay kelimadu tucrabu waa la raabaa bilalifi alifaa lagu raabaa rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa wa bilyaa-i lagu raabaa nasban waqta nasbin kordhiga waqtigiisa wa jaran waqta jarin hoosdhiga waqtigiisa soo raabki musana maaha sida musaniha loo raaba waa mulaqaadi musanahay kamid hmm, ayay kamid tahay taquulu waxaad leedahay jaaanii waxay soo gaaray itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin wa ra'aytu waxaan arkay itnay cashara rajulan laba-iyo toban nin wa marartu waxaan soo maray biitnay cashara rajulan biitnay cashara rajulan maan yana biitnay cashara fiiri bal say u qoranta difney bacda xaa ku xiga bacda bacda bacda xaa ku xiga fiiri hamse soo kuma xigto hamsadaas xaa loo akri waaya dithney baa tana biithney maa la yidhaha ha biithney cashara maan idhaahno le bithney cashara un baan ku haynaa allah ku barakay intaas lagaa reeb hamsatulwasli waa yahay bnay cashara rajul wa inamaa wax kale maahan ibnu hishaam hadda wuxuu ka cudur daaranaa matniga markuu joogay waxa weeyaan mabniyun cala alfatxi wuxuu yidhi waa axadda cashara iyo khawaadeeda waa idlaacay ma dhihin itnay cashara ka reeb ila itnay cashara ma uusan dhihin sababtu u sheegi waayey ma uusan halmaamin qafiilkama ah sababku waxay tahay inaada iyo inatani waa soo socdaan mulaqaaday kusoo socdaan mna halkaanay kusoo socdaan marka kas iyo waxaan uga taguley ma maahan inaa halmaamay kas iyo maagaan uga taguley maxaa yeele waa soo socdaan meel aggaa lagu cadday doono saasuu leeyay wuxuu yihi wainamaa wax kale maahan lam astafni sooma aanan reebin haada kaad ku ishaaray isna cashara haada lafdigan isna casharaae haada wainamaa wax kale maahan lama stafni sooma aanan reebin haadaa lafdigan min ilaaqi qowlii qowlkayga la idlaaqidiisa kama soo reebin wa aqwaatihi aan ku qowlay Ah, maxaan u soo reebi waayey liannanii aniga sa adkuru waa sheegi doonaa fii maa makaan bacdu gadaal ku sugnaaday ana inayni inayni wainatayni inatayn yucrabaani waa laeraabaa icraab almuhanaa muhanaa icraabkiisa laeraabaa mutlaqan kala qaad la-aan xaala ay yihiin aleraaba kan ka xalay man man cabdiraxmaan wa inamaa wax kale maaha lam astafni sooma aanan reebin haadaa lafdigan min ilaaqi qowlii qowlkayga idlaaqidiisa wa akhwaatii aan ku qowlay fi lmatni ma aanan soo reebin liannanii waxaanan u soo reebin liannanii aniga sa-adkuru inaan sheegi doono darteedaanan u soo reebin fii maladii makaanka bacdu gadaal ku sugnaaday aan waxaan ku sheegi doonaa annathnayni isnayn iyo wtnatayn itnatayn yucradaani labadooda in la raabi doono icraab almuhanaa muhanaha icraabkiisa la raabi doono mulaqan ey mulaqayni xaala ay yihiin laba la ilaaqay aa la raabi doonaa maasha alla jazak la naaib faacilka yucradaani laga xareeyay saas weeye marka mulaqayni dhehee muطlaqan muطlaqayni xaale ay yihiin laba la iطlaaqay alla exraabi doonaa wain rukibaa walow rukibaa haba la korsiiya cashara haddii la rabo maxaa la muطlaqan laakiin macnaheedu maxay tahy tafsiirkeedii ma uusan sheegin tafsiirkeedii waxa weeye sawaaءn kaanaa mudaafayni am laa ilaa daahiri aw ilaa damiir muطlaqayni wuxuu la jeedaa sawaaءn kaanaa mudaafayni ha kuwa la idaafeeyey ha noqdeen am laa ama yaysan noqonin ila daahiri ism daahir ah loo idaafeeyo aw idamiiri ama damiir haloo haloo idaafeeyo ha loo idaafeeyo marka waa nuuca saasuu ula jeeda ilaa waxaa noo imaan doonaa kila iyo kiltaa oo ayaga haddii damiir loo idaafeeyana sida muanihi loo craaba haddii ism daahira loo idaafeeyana sida ism maqsuura loo craaba soo socda ayagu marka waa mulaqa maaha lamid maaha kila iyo kiltaa ma la fahmo wallahu subxana wa tacala alam sal